bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacnaa maa callamtana wacallimnaa maa yanfacuna wasna cilma qaala alimaamu abulxusein muslim xajaaj bin muslim almushayri naysaburi raximah llahu tacaala xadaanaa maxamed bn muhana alcanas fii baabi jaamici salaati leyli waman naama canhu aw marida jaamicu salaatilleyl salaada salaatuleylka la dhaho cishaha marka la tukado witirkiisa cishaha marka la tukado oo raatibadiisa la raaciyo wixii ka dambeeya u bilaabana salaatuleil ilaa iyo salaada subax intaan maragta waaga una baryin marka baab jamcinaya axaadiid fara badan oo ku saabsan salaatuleylka ama axaadiid koobaysa in badanna ka hadlaysa nabiga salaatuleylkiisa calayh salaam xagga tirada iyo qaabka u tukan jirayba waman naama canhu qofkii ka saaxda salaatuleylka oo hurdaba ay la tagto ama ka saaxda aw marida ama jirada qofkaasna waa qadayn karaa oo waaga markuu u bariyo maalintii la gaaro ayuu la imaan karaa labayo toban ragcadood buu nabiga tukan jiray calayh salaatu wasalaam qala xadaana mxamed ibn muhanى alcanazi qaala xadaana mxamed ibn abi cadiy can saciidi ibn abi caruuba can qataada ibnu qataada ibnu dicaama can zuraara qaala ana sacdan ibn hishaam ibnu caamir nin la yihaahdo sacd ibn hishaam ibnu caamir yaa araada wuxuu doonay an yaqsuwa inuu duulo fii sabiili illahi jidka ilaahi wuxuu go-aansaday inuu furinta hore galo oo jihaad fii sabiili illahi u baxo faqadima almadiinata magaalada madiinuu soo galay islaamtii uu qabay waa soo furay wixii oo dhan uu ka soo faraxashay adduunyadii boos uu ku lahaa madiino inuu gatuu rabaa u dambeeyey kadib uu u go-o inuu mujaahid noqdo fii sabiili illaahi nooc tabatula ku dhacay oo inuu go-o xagga iyo cibaado iyo aakharo oo adduunyada iyo mucaamaladeeda iyo howlaheedaba uu ka dhex baxabo fa araada wuxuu doonay faqadima almadiinata madiinu soo galay fa araada wuxuu doonaa an yabiica inuu iibiyo caqaaran boos iyo dhul lahu u lahaa bihaa fi lmadiina madiino dhulu ku lahaa inuu gado damcay fayajcalahu uu yeelo xoolihii uu ku gaday fi silaaxi hub iyo walquraaci fardo inuu hub iyo ku samaysto fardihii ku dagaalgeli lahaa wayujaahida ruuma reer ruum uu la dagaalamo xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto uuna sooma noqoninba ilaa uu ama dhinto dagaalka inuu sii wado falamaa qadima almadiina markuu madiine soo galay oo ah daarulcilmi culimmadii ay fadhiyaan hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii iyo siiradiisii meeshii saxaabadu iyo taabiciintuba ay ku reebeen falamaa qadima almadiina laqiya unaasan dad buu la kulmay min ahli lmadiinati reer madiina dad culummaa ayuu la kulma oo yidhi waa kano xamaasadana ay haysta reerkii la soo furay xoolihiina wixii ii dambeeyey waan gadan rabaa anigu halkaasaan rabaa inaan u go go'ado fanahahu way ka reebeen can dalik arrinkaa way ka reebeen oo waxay dheen war waxa wax jira maaha inaad isku wadaa la rabaa umuuraha tawaasun baa loo baahan yahay iyo inaad isku dheeli tirto oo dantaada adduunna qabsato dantaada aakharana u shaqaysata mooyeene wax walbaan ka faraxalan oo aleelaha iyo aakharan u guyi adduunkan camilaad bay u baahan tahay ilahay inaan la camilo na amray oo noo keenay marka lama ogolo inaad tabatul la timaado reer yeelan mahay iyo xoolo tabcan mahay iyo raaxadaad ka tegi iyo hurdoo dhammaan joojin iyo caawo dhammaan taagnaan iyo maaloo dhan waa soomanaani warkaa adiga rag kaa horreeya baa loo diiday oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa akhbaruuhu waa kan marka waxay u warrameen ana raxdan koox sittatan lix ah. yaa araaduu waxay dooneen sidaadoo kale daalika xamaasadaas iyo tabatulka adduunyada ay ka tagaan oo aakhare u go-aan fii xayaati nabiy illaahi sala allah caleh wasalam xilligii nabiga uu noolaabayna ahayd hadday maqleen aakharo iyo shaqadeeda iyo wixii maaragtay janno lagu heli lahaa ayay dhaheen adduunka umana mashquulinayaan mid baa wuxuu yidhi anigu reer ma guursanaayo naag ma yeelanayo ku wuxuu yidhi salaad man u taaganaan ku wuxuu maalmo waa soomanaani fanahahum nabiyullahi nabiga ilaahay baa ka reebay sala allahu calayh waali wasalam warkoodii markuu maqlay buu u yeedhay wa qaala wuxuu ku yidhi alaysa lakum miyuuna inay sugnaanin fiya aniga nebi maxameda xaggayga uswatun dayasho miyayna anigu dayanayni qofka cibaadada iyo daacada iyo cilmiga intaba qudwada inagu ahayd kaga dayanaysaan waa aniga ma meel kalead macallin kale maad samaysateen alaysa lakum fiiya uswa falamaa xadauuhu bidalik markaasay deena saxaabadii halkuu nabiga kaga reebay sidii oo kale adna kaa muuqataa liyi <clears throat> qof kasta oo maskaxdiisa intuu ka fikiro uun asagoo u bandhigin shareecada iyo diinta cibaado raadis iyo khayrdoon baan ahay un iskaga dhaqaaqa xoow xamaasaa intay qabatoo dhan waxaa laleeyahay cabta u dhig cilmigaa ka horeeya waxbaro maxaa kuu bannaan maxaa kaa reeban maxaa xaq ilaahay maxaa xaq aadamaho aadamaha kugu leeyihiin maxaa la kala hormarin oo awaliyaad iyo alaham falmuhim arrintaasoo dhan aqoon iyo cilmi bay u baahan tahaye falamaa xadauuhu markaa ninkii baa loo sheegay ahaa ninkii ahaa sacd bnu hishaam baa loo sheegay xadiidkaas warkii watay oo dhammarka meeshuu kaga burburay falamaa xadauuhu bidalik markay warkaa u sheegeen raajaca waa soo ceshaday imra'atahu naagtiisii waqad kaana qad allaqahaa waqad kaana allaqahaa wuu furay hadda ka hor marka waa soo ceshaday bal islaantii wuxuu yidhi weli ciddadii ku jirtaaye rajactu buu yidhi waa soo ceshaday wa ashhada waa makhaati geliyey calaa rajcatiha soo ceshashadeeduna makhaati ka naqda buu yidhi wa ashhiduuda way cadli minkum wey haddii naag hal ama laba lagu furo oo soo noqosho ay ku bannaan tahay oo ilaahayba uu ku yidhi wabacuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu israaxa inaad soo ceshata way ku bannaan tahay waxaase fiican inaad markhaati u yeesho oradkaad haystaoo islaantii iyo gurigii islaamtii furriinka ogeed in la furay in guriga loogu tago waxaa ka horraysa oo ka fiican in dadkii aad u sheegto tiraahdo gabadhii aad maqashay inaan kala tagna waa soo ceshaday markhaati ka ahaada si hadhow tuhmana ayna u imaanin ayada laftirkeedana ayna dood iyo muran u gelinin faataa ibnu cabaas cabdulahi ibnu cabaasu marka u yimid marka wuxuu bilaabay dalabulcilmi cilmi inuu bartu u imaaday cilmigaa ku hagi oo meesha jannada ay ka dhowdahay ku bari oo kuu sheegi oo waxa xuquuq iyo waajibaada laguu leeyahay ku baraya cabdulaahi bnu cabaas xabrulumma caalimkii ummadda ayuu u tegey fasa'alahu wuxuu weydiiyey can witri rasuuliillaah witrkii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadii nabiga iyo salaatuleylkiisii iyo qaabkaasuu raba inuu weydiiyo masaaishii kale ee ku saabsanay wuxuu u socdayna waa laga shaafiyey faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi alaa adulluk miyaanan ku tusaynin calaa aclami ahli lardi ehlu ardaha ninka qofka ugu cilmi badan qofka ugu cilmi badan ee ugu yaqaano biwitri rasuulillaah biwitri rasuuliillaah rasuulka witirkiisa calayh salaam iyo salaatuleylka habeenkii uu tukado qofka ehlu ardaha ugu yaqaana markuu tusaa makuu sheegaa qaala wuxuu yidhi man waa kuma qaala caaishatu ibn cabaas wuxuu yidhi caaishatu hiya caaisha caaishaa ugu taqaanaa salaatuleylka nabiga iyo witirka nabiga sala allah alay wasalam isagoo ibnu cabaas caalim oo xabrulumma ah ayuu wuxuu haddana u leexiyey man huwa aclamu minhu fi hadihi lmas'ala waa naseexada la rabo iyo niyad wanaagga iyo tawaaduca culummada laga rabo wey wixii markaa masalo oodan garanaynin inaad tidhahdo qof hebel baa yaqaana hebel ka baro ama hebel baad maaragtay ama qofkii naseexo ku weydiisa aad sida saxdaa u tilmaanto caaisha u taqaano witirkii nabiga saxaabadu hadday banaanka joogaan nabigana uu salaatuleyl guriga ku tukado ma oga nabiga guriga wuxuu ku samaynaya cibaada laakiin yaa yaqaana haweenkii nabiga calayh salaam gaar ahaan caaisha radia allahu canha oo ka dadaal badneed haweenka kale kana xifdi badneed faatiha orod u tago fasalha orod weydii orod caaisha intaa u tagto ka baro witirkii nabiga sal alla alay wasalam uma tinii ii imow faakbirnii ii sheeg biradiha waxay kugu jawaabtay calayka korkaada wixii ay kugu jawaabtay isoo sheeg markaa u tago fanbalaqtu waan tegay ilaahyaa caaisha xaggeeda radia allaahu canha faataytu calaa xakiim qofka raggaa ah inuu haweenka wax ka baran karo oo qofka cilmiga umaa la fiirin ma rag baa ma haween baa ma yar yahay ma weyn yahay inta midna la fiirin maayo caaisha radi allaahu canha ardo badan bay lahayd rag badan bay waxbartay oo taabiciintii ka mid bale saxaabada ayaa masaa'isha ku adkaata weydiin jiray faataytu calaa xakiim baan u imaaday ibnu aflax nin la yidhaahdo fastalxaqtuhu waan ka raacis dalbay ilayhaa caaisho xaggeeda keligeed umulmuminiin ooma tegi kara ani keligeeye kaalinow ii weheliyeen ayuu yidhi faqaala wuxuu yidhi daalibulcilmigana inuu rufaqo leeyahay oo dad wax la raacdo wax la xifdiyo wuxuu isaga loo sheego wuxuu halmaamo xasuusiya waa inuu qaato way fiicanta faqaala wuxuu yidhi maa ana biqaaribiha ninkii xakiima wuxuu yidhi u dhowaan maayo caaisho u tegi maayo waa xilligii fitanta ay bilaabatay ee cumaan bin cafaan intii la dilay radi allaahu canhu laba kooxood muslimiintu ay noqdeen cali kooxuu hogaaminayay iyo koox mucaawiya bin abi sufyaan oo caaisha radia allahu canhana ay ka tirsan tahay hogaaminayso yowmuljamal baa lagu magacaabay ratiga caaisha ay saareed weeye ee mucaawiye xaggiisa jiray yaa jamalka la yidhaahda marka halkaas xoogo waxaa jiray ismaandhaaf ah iyo hadallo iyo muxuu aha wax laisku gafay liannii nahaytuha waxaan ka reebay an taquula inay ka hadasho fii haatayni shiicatayn labadan kooxood shiicatayn macnaha jamaacatayn firqatayn labadan kooxooda ishaya shayan inay wax ku darsataan ka reebayoo faabad way diiday fiihimaa inay ka hadho labadaa ilaa mudiyaa inay socota mooyeen ijtihaadkeeda sidaa ahaa oo mucaawiyay raacsaneed waxaynu u arkaysay cumaan gardarraa lagu dilay radia allahu canhu amiir almuminiin kacdoon khaldan iyo niman maaragtay fallaaga ah oo ka imaada ciraaq iyo masar baa si usoo socdeen oo u soo wadeen mucaaradadii yay markii dambe kacdoonkii magaalada miydina soo galay isweerkaa laga qabtay wax la kor fadhiyaa markii dambe gurigiisaa la jabsadoo lagu dhacay asaga oo siddeetan wax jiro oo da daah xaafidun likitaabillaahi ah kitaabkii cumaaniga ahaa oo qoray musxafka ahrinaaya musxabkii cumaaniga ahrinaaya ayay dileen dadkii marka dilkaasi geystay waxaa lagu tuhunsan yahay inuu ciidanka ka mid yahay haddii cali radiallahu canhu baycadii ay dhacdoo lala heshiiyey oo la yidhi adiga ayaanu kula baycoonnay mucaawiye iyo dadka qaar oo markaaba shaambu madax ka ahaaye waxay codsadeen in maadaama ay cumaan u xigeen oo qaraabadiisa ahaayeen oo dhiiggiisa ay lahaayeen in dadkii dilay cumaan lasoo qabto oo qisaas iyo xad la mariyo haddii kale hadda iyaguna ayna diyaar ahayn isaguna wuxuu yidhi mar marka hore ciidan midaysa baa axkaam iyo xugun la fulin karaaye bal dowladdu horta ha la mideeyo wax mucaarado iyo gobollo kala googo-an waa inay dhammaatood horta igu soo dabafeeshaan halkaasaa marka laisku qabtay wuxuuna ahaa ijtihaad ay labaduba markaa ay qalaqabeen qolaba saxaabadu mid bay dhaheen waa saxsan yahay ijtihaadkaasna wixii asiibayna laba ajir buu leeyahay wixii khadacayna hal ajir buu leeyahay ajrulijtihaada khayr door bay ahaayeene adduunya door iyo xukun door maynan ahayn ridwaanullaahi calayhim jamiican intaasaa lagu dhaafaa caaisha radi allahu canha baan ka reebay way diiday inay ku socota mooyeene qaala fa aqsamtu calayhi ninkii baan ku dhaartay inuu iraaci ilaa ilaa waa inaad raacdaa ilahay baan kugu dhaariye iraac qofka hadduu ilahay kugu dhaariyana inaad aqbashaa fiican fa jaaa waa yimidoo waa soo raacay faintalaqnaa waxaan soo aadnay ilaa caaishata caaisha faista'dannaa calayha waan ka idan dalabnay oo ma soo gallaa ayaa nidhi dandood bay leedahay waraa xijaab baa la fadhiisan laakiin deyrkii iyo gurigii korkiisa hore waa inaad soo dhowaato marka fastaadannaa calayha faadinat way oy idantay lanaa way noo ogolaatay soo dhowaada fadakalnaa calayha waan u gallay faqaalad waxay tihi axakiim hadalkiisibay maqashaa waraa ijaab fasaluuhunna min waraa xijaab bay ku dhaqmaayaan xaggaasay ka fadhidaa marka axakiim waxaa hadlaya maxakiimba kan kalay garatay xakiim binu aflaxa facarafatu way garatay codkiisii hadalkiisii faqaala wuxuu yidhi nacamaha xakiim baan ahay faqaalat waxay tihi man macaka yaa kula socda qaala sacad binu hishaam baa ila socda qaalad waxay tihi man hishaam sacad waa nin dhallinyaro ah aabbihii iyo wixii ka dambeeya umay caaisho garanoo saxaabadii ah man hishaam waa kuma qaala ibnu caamir hishaam ibnu caamir wey fataraxamad calayhi markaasay u naxariis dalabtay oo hishaam binu caamirkaas ay garatay oo shahiiday ayay tiri raximahullah wa qaalat khayran khayr bayna ku sheegtay yowma uxud ayuu shahiiday qaalat qataada waxay tii qaala qataada wuxuu yidhi raawi xadiidka warinaya wa kaana usiiba yowma uxudin maalinta uxud baa la asiibay oo u shahiiday faqultu waxaan idhi buu leeyahay markaa ninkii su-aasha watee daalibcilmigahaa ayaa su-aashiisii sacad binu hishaam weeyaane wuxuu yidhi waxaani yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadooday ambi'inii waxaad ii sheegtaa oo iga warrantaa can khuluqi rasuuliillaahi sala allah aleh wasalam akhlaaqdii nabiga qaalad waxay tidhi alasta taqra'u lqur'aan soo qur-aanka ma akhrisidoo ma taqaanid qultu waxaan idhi balaahaa qaalad waxay tidhi fa ina khulaqa nabiyillaah nabiga ilaahay akhlaaqdiisu sala allah alay wasalam kaana alqur'aan qur ahaa qur-aanka wuxuu reebana waa ka hadi jiray wuxuu amrana waa la imaan jiray nabiga sal allah aleh wasalam intaasaa lagu soo koobi qur-aanka waxna uu ku amri waxna uu kaa reebi wixii qisas iyo amaaloo cibar iyo wacdi qaadasho iyo waana qaadashoana waa ku cibro qaadan jiray oo waa dhuuxaansan jiray sal allah aleh waali wasalam qaala wuxuu yidhi sacad fahamamtu waxaan hamiyey haddayba inta ay tidhi an aquuma inaan iska wakacaba haddii la yidhi akhlaaqda nabiga qur-aankaasi ku jira ee qur-aanka ku noqo inaanan kacon qur-aankuuna aan min awali ilaa aakhirihi aan tadabburo oon akhriyo maan damcay walaa as'ala aanan weydiinin axaddan qofna can shayin wax hataa aan muuta inaan qofna inaan waxba weydiinin qur-aankuuna aan akhriyo uma badaa lii waxaa ii muuqatay inaan su-aashayda iska watooo su-aal kale weydiiyo faqultu waxaan ku yidhi ambi'iinii waxaad ii sheegtaa oon u imaaday can qiyaami rasuuliillah rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiyaamkiisii salaatuleelkiisii bal ii sheeg faqaalad waxay tihi alasta taqra'u lqur'aan soo qur-aanka ma akhristo ma taqaanid soo ma akhrisi taqra'u yaa ayuha almuzammil soo ma akhris suuraddaasi qultu bala waan akhriyaa qaalat waxay tihi fa in allaha caza wajal iftarada qiyaama leyl habeenka in la istaago salaatuleyl wuxuu ku farad yeelay fii awali hadihi suura suuradda awalkeeda min leyla ilaa qaliila amar buu ahaa waajib buu ahaa in niskii la akhriyo ama asagoo dhan la akhriyo habeenkii la jeedo salaatuleylka waajib bay ahayd awalka suuradda ayaa lagu farad yeelay wixii ina rabbaka yaclamu annaka taquumu ka horeeya faqaama inta dambana dib baa loo dhigay oo ma soo degin faqaama nabiyullaahi calayhi salaam baa istaagay wa asxaabahu saxaabadiisa xawla sanad bay taagnaayeen salaatuleyl dheer oo haweenka dhiskiis ama uludkii laaqayna la tukanayo wa amsaka allaahu ilaahay wuxuu dib dhigay oo haystay khaatimatahaa suuradda aakhirkeedii ina cashara shahra labayo toban bilood fi samaa'i cirkaa lagu xanimo oo lagu reebay ilan looxa maxfuudka ku jireen way ku jirtay waa sugnaa oo way sugneed laakiin in la soo dejiyo qur-aanka munajam mufaraq hadba xaajada baahida xikmada ilaahay inuu socdo hadba in baa la soo deji jiray wailaa dhammaantiis looxul maxfuud ku qoran yahay kadibna dhammaantiis baytulcisa la keeno lasoo dhigay kadibna habeen laylatulqadar aha intii horraysa la soo dejiyey wahaakadaasuu sidaasuu ku socday nabigu saddexiyo labaatan sano ayuu qur-aanka kusoo degaya isagoo ka jawaabayo su'aalaha iyo waqaa'icda iyo baahida iyo xaajada hadba maaragta loo baahan yahay dadkuna si tadaruja ah inay camalfalka iyo cibaadada oola imaadaan si tadaruj ah oo tartiib tartiibana qur-aanka loo xifdiyo oo qalbiga nabiga calayh salaam iyo saxaabadaba lagu sugo xataa anzla allahu fii aakhiri hadihi suura suuradan aakhirkeeda ilahay soo dejiya atakfiifa fudeedin faqra'uu maa tayasara min alqur'aan baa soo degtay qur-aanka inta inii fududaata akhriya oo salaatuleyl ku tukada hadba intaad kari kartaan maxaa yeelay dad musaafiriina kuwa mujaahidiina kuwa marda oo jiran intaba waa fasaara qiyaamu qiyaamleylkii wuxuu noqday tadawucan sunnu noqday ma dadkoo dhan buu sunno u noqday oo nabiga calay salaam waa ku jiray mise nabiga waajib buu ku ahaa khusuusiyada nabiga ku hadhay intaba culimmadu way ka hadlaan bacda alfariidati intuu farad ahaa kadib salaatuleylkii sunnay noqotay qaala wuxuu yii qultu waxaan idhi yaa umma almu'miniin ambi'iinii waxaad iiga warantaa can witri rasuuliillaah nabigii ilaahay witirkiisa iiga warran salaada salaatuleylkaa guud ma ahee witirka lagu khatimo ee salaada tiradaas dheer faqaalad waxay tihi kunnaa nuciddu waxaan u diyaarin jirnay lahu nabiga siwaakahu rumaygiisa wa dahuurahu weysadiisa oo qofku markuu saaxanaayo waa inuu marka hore uu dayaargarowsayo diyaarsan yahay biyihii meel dhigto rumaygiisa meel dhigto muxuu ahaa qalabkiisa meel ku og yahay hadhow markuu kacodda wax diyaarsan sidaasaa fiican ama loo diyaariyo fa yabcaduhu allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kicin jiray maa shaa wuxuu doonay ilaahay yabcahu inuu kiciyo min alleyl habeenkii wakhtigu ilaahay qadaro ayuu nabigu hurdada ka baraarugi fayatasawaq waa rumeeyeen marka hore oo xilligaasaa rumaygu uu yahay sunna muakada hurdada markii laga kaco xilliyaha rumaygu aad iyo aad sunna muakada u yahay wey inaad guriga ka kacdo hurda ka kacdo masaajidkaad kusii dayso adigoon rumayanin ma aha sax maaha qofku inuu rumaydo cadaydo isnadiifiyo isudgoonoo is hagaajiyo wey wayatawada waa weysaysan jira wayusalli markaas wuxuu tukan jiray tica rakacaatin sagaal ragcadood caaisha axaadiista ay ka hadlayso salaatuleylka si guud iyo witirka riwaayooyin kala duduwan bay ku soo aroorisay hadba xaalad nabiga siduu u tukan jirayba hadba in lagaaga soo qaadaya wa ilaa hal xaalad maynan ahayn isagoo kowdii toban tukaday qaabku u tukaday oo laba ragcadooda mararka qaar iyadoo ijmaalisoo isku keentay oo afar iyo afar iyo saddex ku hadba xaalad bay ku sheegaysaa hadda sagaal ragcadood oo witira wey waa witir tisca rakaacaad haddaad israaciso gidigood witir baa lagu magacaabi haddaadaad labalabo u tukato aad witir ku khatamto salaatuleyl bay iska wada noqon witir lagu khatimay sagaal ragcadood buu nabigu tukaday laa yajlis uuna fariisanaynin fiiha sagaalkaasi ilaa fi haamina ragcadda sideedaad mooyeene ragcadda sideed markuu gaaro ayuu nabiga atixaad u fariisani fayadkuru llaha ilaahay buu xus wayaxmuduhu waa ku xamdidi wayadcuuhu waa baryi uma kadib buu yanhadu kici oo istaagi walaa yusalim ragcadiisii deedaad ma salaama naqsanaya taxyaadkii kuma salaama naqsanayo uma yaquumu waa kacaya fa yusalli taasica ragcad sagaalaad buu haddana soo tukan uma yaqcudu markaasuu fadhiisan fayadkuru llaha allow xusi wayaxmudu waa ku xamdin wayadcuuhu waa bari waana taxyaadkii weeye uma yusalimu waa salaamo naqsan jiray tasliiman salaama naqsi yusmicuna uuna maqashiin jiray saas waa ku bannaanta in sagaal ragcadood aad isku waa taxyaadsan waad kici ta sagaalaad baad taxiyadsan salaadaad kaga bixi qaabka waa qaab jiro oo bannaan wa waxaa bannaan inaad labalaba ragcadood u tukatood ragcaddu u dambaysa witir ka dhigataa kuu bannaan inaad toddoba israacisaa bannaan inaad shan israacisaa bannaan inaad saddex israacisaa bannaan marka marra witirkiioo salaadoo dhana witirahdo waa tukani marra shafcii inta u tukato salaatuleylkaa soo wado yaad ijcalu aakhira salaatikum bileyli witra witr baad ku khatiri walamru fii dalika waase intaba way jiraan uma yusalii racatayni markuu sagaalkii ragcadood intuu tukado uu ka baxo ayuu uma yusalii tukan jiray ragcatayn laba ragcadood bacdamaa yusallimu markuu salaamo naqsado kadib uu qaacidun isagoo fadhiyo halkanna waxaa weeyaan waa witirkii gadaashiisa oo shafci lala imaado witirkii gadaashiisa oo shafci lala imaado axyaanan weeyaan mararka qaar way dhacday oo qofka hadduu intuu salaatuleelkiisa tukado witir ku khatibo soo gabagabeeyo xogow nashaada hadduu dareemo ama intuu saacdo haddana soo kaco salaad kaluu tukan karaa salaadaa uu tukanayana witir waa soo tukadae kuma soo celinaye shafci buu tukan laba racadood buu tukan karaa fa tilka taa isku darkaas ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood wey yaa bunaya wiilkaygiio weytay ilaan hooye u tahay kow iyo toban ragcadood weeyaan sidan si ahayn iyadoo loo tukaya waa kaa soo maray oo ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni laba ragcadood oo waa kay ku dari jirtay labada salaada subax saddex mararka qaarkood saddex iyo toban baan soo maray oo labada ragcadood ee salaada subax ka horaysa ay saddexiyo toban kaga dhigtay waa soo maray iyaduna tina waa kayfiye kale wey falamaa asamna nabiga markuu da-oobay da' uu gaaray da-da nabiga calayh salaatu wasalaam uu gaaray u dambaysana saddex iyo lixdan bay ahayd lixdan iyo saddex jir buu ku dhintay nabiga sala allah aleh wasalam falamaa asamna oo qaswatu tabuuk markuu hogaaminayay ciidankii xoogga badnaayee ciidan baxakee ugu badnaa aha uu waajahayay cadowii ugu xoog badnaayee reer ruum kuna waajahaya meel ka baxsan markaasi dhulkii carab ay deganeed ka baxsan nabiga wuxuu jiray calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo labo meelahaasuu jiray sanadkii sagaalaad baheed kadib markuu sooma hal sanad muu joogay sanadkii tobnaad kow tobnaad dhammaad biloweedi waa kii nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam saddexiyo lixdan buu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam waa dhowriyo lixdan jir waay marka uu jihaadka hogaaminayo falamaa asana nabiyullah nabiga ilaahay markuu dawoobay sala allah aleh wasalam wa akhadahu laxma hilibkii ama laxmu hilibkii u qabtay oo culeysa uu dareemay waa sanadka u dambeeyey xadiiu xafsa waa kaan soo marray soomaana soo marin sanadka udambeeyey sanadka udambey ama labadii sane u dambeysay xadiika soomaana soo marin ya soo muslimka meen waxa ku soo maray marka nabiga calay salaam uu culayska dareemay waxay ahayd sanadka u dambeeyey iyo labadii sane u dambaysay bay ahayd lixdan iyo labo lixdan iyo saddex markuu ahaa inta kale istaaga istaagaa u badneed qad awtara bisabcin toddoba ragcadood buu nabiga ku witrin jiray oo waa sagaalkiibu ka soo gaabay wa sanaca wuxuu sameeyey fi ragcatayni labadii ragcadood ee fadhiga ahaana mila samiici lawal sidii hore markuu witrka tukado laba ragcadood fadhigana waa tukan jira fa tilka taasi tiscun waa sagaal yaa bunaya wiilkaygiiw wa kaana nabiyullahi nabigi ilaahi calayh salaam wuxuu ahaa idaa sallaa salaata markuu salaad tukado xaba wuxuu jeclaan jiray an yudaawima caleyh inuu daa'imo salaatuleylka inuuna ka tegin buu jeclaan jiray wa kaana idaa qalabahu nawmun hadday hurdo ka qaali noqoto oo wajacun ama xanuun can qiyaami leyli habeenka istaagiisa uu ka yardaalo ama ka xanuunsado sallaa min anahaari maalintii buu tukan jiray intay casharata ragca labiyo toban ragcadood oo ninkii salaatuwayaadka intuu ka tago salaada subax iyo duurka intuu udhexaysa la imaada fa kaanamaa qaama leyl isagoo salaatuleyl tukaday bay lamid tahay labiyo toban ragcadood buu maalintii tukan jiray kow iyo toban baa u badneed habeenkii wuxuu nabiga tukaday calayh salaam kow iyo toban baa ugu badneed ka badan ma jiraan saddexiyo labaatan riwaayo kalena waa kii la fasiray oo labada ragcood ee salaada subax lagu fasiray ama cishaha kuwii labada ragcood ee ka dambeeyey kow iyo toban ragcood bay ahaayeen ramadaan iyo keyrba haddii salaadaasi habeenkaas inta ugu badan weeyaane uu ka saaxdo ama uu ka xanuunsado sala allahu calayh waaalih wasalam labiyo toban ragcood buu tukan jiray oo haddii maalin la joogo maalin witr ma laha habeenkii baa witr leh oo taleisdeerna tukadaa maalintii laakiin waa shafci shafci weeyaan kow iyo tobankii ragcadbu ku dari labiyo toban walaa aclamu ma ogi bay leeda caaisha nabiyallaahi nabiga ilaahi calayhi salaam qara'a alqur'aana isagoo qur'aan akriya kullahu dhammaantii fii leylatin habeen isagoo habeen qur dhan dhammeeyey ma ogi bay tir ma dhicin saxaabadiisa waa kii u diiday camar bin cabdullahi bin camar bin caas waa kii u diiday walaa sallaa leylatan habeen isagoo tukaday ila subxi ilaa waaga ka baryana ayadana ma arkin bay tir oo waagaada ugu barisiinay salaatuleylkii ama tahajudkii oo salaada subax baa ku tukanay taana nabiga kama sugna sala allah alayh waali wasalam leanna nabiga waa kii yidhi ina linafsika calayka xaqaa ina linafsika calayka xaqaa naftaada xaq bay kugu leedahay waa inaad qadarkeedii iyo raaxadeedii iyo hurdadeedii aad siiso in habeenkii o dhan salaatulleeltu loo soo jeedo salaadda subax laga hurdoodo oo maaragtay waxa la tukanayo la garan waayo oo la lulmoodo ayaa ka imaanoo waajib la dayaco sunno intii la xoojiyo walaa saama shahra bil isagoo soomayna ma akin kaamilan dhammaystiran hayra ramadaana aan ramadaan ka ahayn bisha ramadaan waxaan ka ahayn oo nabiga uu bil dhan soomayna ma dhicin shacbaan baa ugu badnayd intuu nabiga soomi jiray dhammaantiina ma wada soominoo riwaayada kullahu akaruhu baa lagu fasirayoo riwaayo kalaa kusoo aroortay ilaa qaliila waxaad ogaanaysaa marka raja bisha la yidhaahdo dadka qaar ay dhahaan soonkaa la badiyaa waa la soomi wax ka jira inaysan jirin axaadiisteedana mawduuca weeyaan qaala fanalaqtu ila bna cabaas cabdulaahi bnu cabaas baan aaday buu le ninkii ardaygaha asagoo cilmi soo helay oo aqoon iyo macrifo leh ayaycaaisha kusoo laabtay ibna soo tilmaamay faxadartu waxaan u sheegay bixadiiiha aan ka soo faa'idaystay faqaala wuxuu yidhi sadaqad sheegtay low kuntu aqrabuhaa haddaan u dhowaan karo oo adkhulu calayha aan u geli karo la waan u tegi lahaa xataa tushaafihanii ilaa ay iigu sheegto si toosa bii xadiidka tushaafihani almushaafaha waxaa weeyaan akhdu in xadiidkii toos loo qaato sheeka laga qaato wixii oo qof kale unayn dhexaynin haddaan u geli karo u tegi karo waxaan ka qaadan lahaa mushaafaha iyo si toosa ayaan uga qaadan lahaa buu yihi qaala markaasuu sacad wuxuu yidhi ibnu hishaam qultu waxaani low calimtu haddaan ogaan lahaa haddaan ogahay annaka adigu haddaan ogaan lahaa laa tadkulu calayha inaadan u gelin maa xadastuka xadiida kuma sheegin ibnu cabaasna marka waxbaa jira asagana oo masaa'ishaasaa weli socotay oo niqaashkaasaa socda markaa arrimahaasi dooda ah ogowdii xasaasiyad iyo dareen bay keeni karaan taasuu marka yar taxafudaya taxafudayo yar gaabsanaya waa umulmuminiin radia allahu canha wa ardaaha waa ka xishoonaya marka haddaad ogahay inaad amminkan aadan u tegi karinba aadan wax weydiin karin kuumaba sheegeenoo kuuma soo laabteen bu xaggan ka goyn lahaa waxadaanaa muxamed bn muhanna qaala xadaanaa mucaad bn hishaam qaala xadaanii abi can qataada can zuraara ibni awfa can sacd bn hishaam annahu dallaqa imra'atahu islaamnu qabay intuu furay yumandalaqa u soo dhaqaaqay ila lmadiina xagga madiina liyabiica inuu raaciyo iibiyo caqaarahu dhulkiisii islaamtii fur alaabtii guyihiina waa gadgada rabaa fadakara naxwa war ka joog baa leer ka joog arrintaas ayadaa sax ma aha umuurahaada adduunyada walaa tansa nasiibaka min addunya weeye nasiibkan adduunyada haalmaamin amaarat lardi baa lasaamaray wastacmarakum fiiha inaad camirtaan buu ilaahay inaga amray ardada dhanka kalena aad saacatan wa saaca ayuu nabigu calayh salaam ku yidhi xandala saacatan wa saaca hadda saacadna cibaadayso saacadna shaqayso danahaada qabso sidaasaa rabaa tawaasunka shareecada laa ruhbaaniyata fi lislaam ruhbaaniya iyo inaad duur gasho oo tiran aniga umuurahan adduunka dhan waan ka dhexbixi lama ogol inaad ku dhex jirtaa khayr ku jiraa alladii yukhaaliu nnaas wayasbiru cala aadaahum khayrun min aladii laa yukhaaliu nnaas walaa yasbiru aadaahum midka dadka ku dhex jira ee la macaamilaya ee la shaqaysanaya ee ku dhex jira wixii dhibaana ku sabraaya kaasaa ka khayr badan qaala uu midkaa ka dhexdhaxay waxadaana abubakr bin abi shayba qala xadaana moxamed bn bishrin qala xadaana saciid bin abi caruuba qala xadaana qataada can zuraarata bni awfa can sacad bn hishaam annahu qaala wuxuu yidhi idalaqtu ilaa cabdillahi bn cabaas baan u tegey fasaltu can witri baan weydiiyey waa i tilmaamay wasaaqa xadiida biqisatihi wa qaala qaalad waxay tii caaisha man hishaam hishaam waa kee qultu waxaana ibnu caamir qaalad waxay tihi nicma almar'u qof wanaagsan buu kaana caamiru caamir ahaa usiiba yowma uxudin maalintii uxud baa la asiibay waa caamir waxadaana isxaaq bn ibraahim wa moxamed bn raafic kilaahumaa can cabdirazaaq barana macmar can qataada can zurara ibni wfa ana sacd bn hishaam kaana jaaran lahu daris bay ahaayeen zuraara bn awfahas yay daris ahaayeen faaqbarahu wuxuu sheegay annahu dallaqa imraatu ninow zuraara soaanti waan furay dhulkan waan dhintadi raba wakhtasar xadiidu macnaa xadiidi saciid wa fiihi qaalat man hishaam waa kuma qaala ibnu caamir wey qaalat nicma almaru kaana nin qof ka ugu wanaagsan buu ahaa oo ammaan iyo madxii odan lagu khasisay kaana bua usiibayo maca rasuulilah nabigoo la socda calayhi salaatu wasalaam ayaa la asiibay yowma uxudi maalintu uxud waa shahiiday wa fiihi waxaa ku sugan riwaayadan faqaala xakiim binu aflax wuxuu yidhi amaa inii low calimtu ibn cabaasow hadday waxaan soo marray sacad binu hishaam buu ahaa qofka hadalka wata aflixi la socday xakiim binu aflaxna sidoo kaleu yidhi amaa inii low calimtu haddaan ogay annaka laa tadkulu calayha inaadan u gelin maa ambaatuka kuma sheegin bixadiidiha marka aflax miyaa mise waa sacad binu hishaam binu caamir labadaa riwaayada labadaba way ku ishaaraysaa waxba weyn kuma macnaa labadaba inay dheheen waa dhici kartaa waxaa isugu dhowdahay inuu yahay sacd bn hishaam lannahu aflax ninka layidhah xakiim bn aflax naftirkiisa waa kii calacalaya cagajiidka ahaa xadaana saciid bn mansuur waqutayba bn saciid jamiican can abi cawaanata qaala saciid xadaana abu cawaana can qataada can zuraara ibni awfa can sacd bn hishaamin can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana idaa faatatu salaa salaadda markay ka tagta nabigu min alleyli habeenkii maxay oga tagtay min wajacin xanuun aw hayrihi ka noomin hurdo oo kale sallaa min aleyl nahaari maalintii wuxuu tukan jiray intay casharata ragca labiyo toban ragcadood nabiga calayh salaam sidau ugu dadaalaya cibaadada inayna ka kala gu'infiin oo cibaadadiisa ayna kala gu'inoo uu daa'imo haddee habeenkii ka tagto waa qadayn maalintii wixii tahay oo ka tegideeda waxba dembi aan qofka loo qoraynin haddana nabigu darajadiisii iyo ajirkiisii iyo hawaabkiisii inuu islaama rabo waxadaana cali bnu khashram ahbarana ciisa wbnu yunus can shacbata can qataada can zuraara bni wfa can sacad bn hishaam alansaariy an caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuululah nabiga calay salaam wuxuu ahaa idaa camila camalan camal hadduu sameeyo abatahu waa sugi jiray camal hadduu sameeyo nabigu waa sugi jiray kama tegi jirin ma nusqaamin jirin ma dayici jirin sala allahu alay waali wasalam ibaatkaas iyo sugiddaasaana laisku dhaafay in wax la sugo oo wax la daa'imo oo wax la adkeeyo la tayeeyo wa kaana idaa naama markuu saaxdo minaleyli habeenka oo marida uu jirado sallaa min anahaari maalintii buu tukan jiray intay casharata ragca labiyo toban racadood qaalad waxay tihi wamaa ra'aytu rasuula allah nabiga ma arkin calayh salaam qaama leylatan habeen idil isagoo taagnaa xata sabax ilaa waaga ka baryo wamaa saama shahra bila ma soomin mutataabacan xidhiidha ilaa ramadaana ramadaan oo waajiba mooyeen xaddaanaa haaruun bin macruuf qaala xaddaana cabdullahi bn wahb ilmasri xaa waxaddaana abu daahir axmed bnu camr xarmana bnu yaxya qaala ahbarana ibn wahbin can yunis bn yaziid ilayli can mishaaba zuhri can isaaib bn yaziid cubaydillahi bn cabdillahi ahbarah meesha waxaa la yidhahdaa riwaayatu saxaabiyin can taabiciin riwaayatu saxaabiyin can taabiciin saaib bnu yaziid waa saxaabiyun sagiir cubaydullahi bn cabdillaahina waa taabici waa riwaayat alasaakiri can ilakaabir ayay dhahaan culamaau lmustalax alxadiid riwaayat alashaakiri can ilakaabir ahbarah labada markaa waxaa ujeeda cabdiraxmaan kan waa isla warinaya cubaydullahi waa taabici sax laakiin waxuu ka warinayaa cabdiraxmaan bin cabdilqaari oo taabici ah qaala marka waa riwaayatu saxaabiyin can taabiciin wa riwaayat lasaaqina canakabirna way noqon waa ladaaif isnaad baa dhaha ladaaif lisnaad cabdiraxmaan ibn cabdilqaariyi oo yaada la shido qaariyi ma aha min alqira'a ma aha nisbadu nisbatu lqira'a maahee waa nisbatu nasab niman la yidhahdo banuqaara qabiil wey oo banuqaaro la yidhaahdo oo qabaa'ilka carabta ka oo macruufa ayaa loo nisbeeyey cabdiraxmaan bin cabdi alqaariyi alqaariyi ee loo nisbeeyey qolada reer qaar qaala wuxuu yidhi samictu cumar bin khaaab baa maqlo yaquulu qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi man naama can xisbihi qofkii xisibkiisa ka saxdaa man naama can xisbihi xisibka hadda waxaa loo jeedaa wardigii wardigii baa loo jeedaa ama juz ha ahaado ama laba juz ha ahaado ama xisib ha ahaado ama rub ha ahaado ama wardi kale ha ahaadee man naama qofkii ka saaxdaa can xisbihi wardigiisa oo can shayin minhu wax kamida ah ninka ka saaxdaa faqara u fii maa bayna salaati alfajri salaada subax markuu tukado kadib wa salaati duhr inta udhexaysa intaa uun kutiba lahu waxaa loo qorayaa kaanamaa qara'ahu min alleyl habeenkii asagoo akhriyey ajirkeed baa loo qorayaa waa fadli cadiima ah weeyaan oo fursadda kaama tegin weli fursad baa la haystaa qofka habeenkii salaada ukixi waayo qiradiis ka saaxdo maalintii hadduu akhriyo ajirkii waa helaya wa hada min fadli illaahi alcadiim fadliga ilahay weynaa wey baabu salaati alawaabiin dadka awaabiinta la yidhaahdo toobadkeenka badan ilaa u noqodka badan salaada ay tukadaan ee salaatuduxada la dhaho xiina goortii weeyaan marka la tukan tarmadulfisaal nirgaha ay cagagobyoodaan tarmadulfisaal markay nirgaha cagagobyoodaan nirga waa la yaqaanaa asakiir min alibil ayaa la yidhahda geela yaryar yaa nirga la dhahaa markaa markay cagagubyoodaan waa goorma waa markii barqinka la gaaro afar saac meelaha la gaaraba dhulkiibaa kullaanaya way caagubyeelaya ila laguhoodi ma adkaamina xilligaa weeyaan salaatu duxa qaar kamida waan soo marray xadiid ku saabsan waan soo qaadan xadiid abudar iyo xadiid abu hurayra awsaani khaliili iyo muxuu ahaa sadaqada qofka lagu leeyahay oo salaada labada ragcood ay kaga filan tahay xadiis ku saabsan oo fara badan soo qaadan mar labaad buu intaasoo xadiida ah markuu soo socday ayuu haddana kusoo noqday musanifka raximah llahu tacaala salaat lawaabiin waa salaatu duxa qaala xaddaana markaa waqtigeediiba hadda ka hadlaaya xilliga la tukado ee u fiican waxaa weeye marka barqinkii la gaaro oo waqtulfadiila iyo waqtuljawaas bay leedahay waqtulfadiila iyo waqtuljawaas waqtuljawaasga waxaa weeyaan markay qoraxda ay soo baxdo oo xoogo kor yarkacdo qadaru rumxin waran qadarkii iyo waqtigaasi jawaas weeye ilaa iyo waqtiga istiwaah laga gaaro lixdii sax intaas udhexaysa wey laakiin waqtulfadiilaha waa xilligaa qoraxda ay kullatee barqinka ah waxaddaana zuhayr binu xarb وبن نمyر قال وأيضا حدثنا إسماعيل هو بن علي عن أيوب عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم rأى wuxuu arkay qooman dad يusaلوuna tukanaya min الضحى salaة الضحda tukan buu arkay faqaala wuxuu yidhi زayd بن أرqم أma laqad calimuu waxay og yihiin kuwaasi أna الصaلاaةa صaلاaة fii غayri hadiه saacة saacadin ay tukanayaan saacada aan hayn oo ah xilliga barqinka inay afdalo ka fiican tahay xilliga ay tukanayaan xilliga marka qoracda soo baxda inay tukanayaan waxaa ka fadli badan in dib u dhigaan ina rasuul allah nabiga alayh salaam qaala wuxuu yidhi salaatu lawaabiin dadka toobadkeenka iyo noqoshada badan alla u noqda salaadoodu xiina goortii weeye tarmadu lfisaal ay qurbacda ama nirguhu ay caygubyoodaan ee caradu ay kullaato ee qoraxdu ay kullaato xilligaas weeyaan buu nabiga sala allah alay wasalam qala xadaana زhayr bn xrb qal xadaana yaxya bn saciid an hishaam bn abi cabdilahi qal xadaana qaasim الshaybani can zayd bn arqam qaal kharaja rasuulu lahi sal ا alay slm baa baxay cala ahli quba nimankii reer quba ahaa ee magaalada madiinaduleedkeeda deganaa banu camr bin cawf baa la dhihi jiray ayuu nabigu u tagay wahum yusalluuna iyagoo tukanaya salaad faqaala wuxuu yidhi salaatu alawaabiina salaatu duxada kuwa tukada ilaah u noqda salaadooda idaa waqtigii weeye waqtigooda ramadat alfisaal ay nilguhu gubyoodaan in barqi kulul uu noqdo baabu salaatuleyli salaada salaatuleylka la dhaho manaa manaa laba laba ragcadood baa loo tukan walwitru witrka lagu khatimina ragca racatun ragcad weeyaan ragcatun weeye min aakhiri leyl habeenka akhirkiisa la tukanayo min akhirleylka waxaa laga wadaa haddii salaadaada akhirleyl aad kula gaadho ragcadda waxa u dambaysa ku khatimi witir weeyaan ee awalka habeenka haddaad tukato witirka ka tegi maysido akhiruleyl lama gaadhin lama dhahaayo witirka wuxuu bilowdaa bacda cishaa cishaha kadib ilaa iyo salaada subax laga gaaran intaa waqtigiisa witirka waa joogaa haddii aad salaad tukato inaad ku khatimtaana ah fiicanoo nabiga calayh salaam sidaasuu amray amru listixbaab wanadb ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra salaadda aad tukanaysaan waxaad ku khatintaan witr buu nabiga calayh salaatu wasalam tira isleer haddaad labalabo labalabo u tukana shafci baa la dhahaaye witr ku khatin waxadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalik can naafic an cabdillahi bni diinaar can ibni cumar ana rajula ninbaa sa'ala rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey can salaati leyl buu weydiiyey seen u tukannaa nabi allow faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi salaatuleyli matna matna laba laba ragcadood baa u tukan laba ragcadood marka tukatad waa salaamo naqsan laba ragcadood marka tukatad waa salaamo naqsan faida khashiya axadukum axadkiina hadduu ka boqaa subax u adin uu ku baryo sallaa ragcatan waaxida hal ragcad buu tukanayaa tuutir low waxay witr ooga dhigi maa qad salla intuu tukanay oo hadduu labalabo u tukanayo tiradiisa waa isdhan tahay tiro isdhan oo siman wey laakiin ragcaddan ku qatimo salaadii toban ragcadood hadduu tukanayo oo labalaba ah waa shafci ragcaddan ku qatimo salaadooda maxay noqotay kow iyo toban ragcadood bay noqota witr ah in allaha witrun in allaha witrun yuxibu lwitra ilahayna witrku jecel yahay isagana witr weeyaan waa keligii waaxidun axadun fardun samad weeye xadaana abu bakr bn abi shayba wacamru naaqid zuhayr bnu xarbi qaala zuhayr xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhri can salim can abihi cabdulahi bn cumar samica nabiya nabiga calayh salaam buu noqday yaquulu xaa waxadaana moxamed bn cabaad walafdu lah qaala xadaana sufyaan xadaana camr can daawuus can ibni cumar xaa waxadaana zuhriyu can salim can abihi ana rajula nin yasala su'aala annabiya nabiga calayh salam can salaati leyl faqaala manaa manaa wey faidaa khashiita subx hadaad ka baqdo fa uutii biragca ragcad kuway tiri ragcad baad u dambaysiinaysaad ku khatimaysaa qal xadani xamr bn yaya xadana cabdاlah bn wahbin abarna cmr ana bn shihaab xadahu ana salim bn cabdاlah ibn cumar xumayd bn cabdiraxmaan bn coof xadaahu can cabdlahi bn cumar bayna ka warrameen ibn khadaab anahu qaala inuu yidhi qaama rajulu nin baa kacay faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah waa u dhawaaqay kayfa salaatu leyl ila nabiga markii loo dhawaaqaya ya rasuul allah baa lagu dhawaaqay ya nabiy allah ma banaano ya muxamed in la yidhahdo inaad ya muxamed tira ma banaano oo qaar mutasawifada ka mida ah oo waxaad arkaysaa muxamed yaa muxamed yaa muxamed leh sax maaha waa khaldan yihin jaceylka ay sheeganayeena way gara mareen yaa rasuul allah yaa nabiy allah kayfa salaatuleyl salaatuleylka waa sidee qaala rasuul lah sal slam maxaa seen u tukanaa qaala salaatuleyli maanaa maanaa labalabo labalabo u tuko faida khifta haddaad ka baqdaa subxa fa utir biwaaxida halku weytir inta ugu badana nabiga laga soo arooriyeyna ama ka sugnaatayna waa ka wey toban wey wahada huwa ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee isaga uu doortay ee uu la imaan jiray inta ugu badan kow iyo tobankaa ramadaan ha tagaya kayr ramadaan sidaasa afdal oo fadli badan qofkii ziyaadiya wax ku darase waxaa weeyaan ajir isagana loo rajaynayaa waxba hadda dembi iyo bidcuu la yimi lama dhahaayo oo culammada in badanoo kamida qabta muxuu ahaa waxayna ka fahmayn riwaayooyin kale iyo axaadiis kale oo laga fahmi karo laakiin nabiga intuu isaga doortay ee ficilkiisa ee la yimid kow iyo toban bay ahayd kasr afdala sidaasay culummada muxaqiqiinta qarinayaan wa minhum xaafid ibn xajar raximah llah fi fatx baari وxadaثna abu rabiic الzahrani caliy ibn dawuud xadaثna xamaad xadaثna ayub budayl can cabdilahi bn shaqiiq can cabdilahi bn cumar ana rajula nin yaa sa'ala nabiga nabiga su'aale calayh الsalaam wa ana baynahu wa bayna saa'il bule ninka nabiga markuu weydiinayo aniga waxaan taagnahay udhexeeya ninkaas saa'ilkae su-aasha weydiinaya nabigaan udhexeeya faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah kayfa salaatu leyli sanu tukanaa qaala matnaa matnaa labo labo faidaa khashiita asubxa subax haddaad ka baqdo waaga inuu beriyo fasalli ragcata ragcad tuko halkan maxaa laga fahmay witirku inuu ku dhammaado subaxa oo waqtiga subaxa hadduuba waaga beriyo witir waqtigii waa dhammaaday wajcal aakhira salaatika salaadaada aakhirkeedana witran witir ku khatin oo u dambaysii uma sa'alahu rajulun ninbaa su'aalay uma sa'alahu rajulun haddana nin baa su-aal weydiiyey nabiga calaa ra'silxawl sanadkii madaxiisa markuu sanad soo wareegay sanadkii kale bilowgiisa waana bidalika almakaan meeshii oo kale anoo u taagan ama ka jooga min rasuulila sidoo kale anoo nabiga calayh salaam abtis jooga ayaa nin xagga naga taagnaa weydiiyey falaa adri ma ogi huwa dalika arajulu inuu ninkaa yahay buu leer hawaa shakisan aw rajulun aakhar ama nin kale ninkuu ahaadaba nin ninbaa haddana su-aashii weydiiyey isla su-aashii faqaala lahu mila dalika sidiiba ugu jawaaba wuxuu yidhi manaa manaa faida khashiita subxa fasalli ragcatan wajcal aakhira salaatika witraa sidiiba uu soo celiyay nabiga sala allah alay wasalam qaala waxadaana abu kamil fubayr xadaana xamaad xadaana ayub budayr cimraan bn xudayr can cabdillahi bn shaqiiq can ibni cumar xaa xadaana maxamed bn cubaydin alqubari qaala xadaana xamaad xadaana ayuba zubayr bnu khiriitin can cabdilahi bni shaqiiqin can ibni cumara radi allahu canhuma qaal sa'la rajulu nabiya nin baa nabiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam fadakara bimidlii bay sheegeen walaysa fii xadiiihima mutaabacadan lamay ku jirto uma jirto uma sa'alahu rajulun calaa ra'si lxawli waman bacdahu kuma jiraan mutaabacada u fiirso way mutaabaco weeyaan marka labada nin labadan sanadka ku jira labada sanad ku kala jira way labada sanad ku kala dhex jira hay budayn budayn ayuub marka ayuub baa mutaabacada iskugu imaanaya xamaad baa la mutaabaceynaya inkastoo riwaayada kalena uu ku jiro ya ayuub wa budayn xadaanaa xamaad dib hadday u noqoto sheekhu muslim abu kaamil iyo abu rabiic zahrani iyo moxamed bin cubayd alqubari sidaa wey marka labada sheekhu muslim oo abu kaamil aljaxdari iyo moxamed bin cubayd alqubari yaa waxay mutaabicinayaan sheekhu muslim aburabiic zahrani waxayna ka warinayaan xamaad marka waxaa kuu soo baxday fadakara fadakara taniyada waxaa loola jeedo waa abu kaamil iyo ninka la yidhaahdo moxamed bin cubayd alqubari labadaasi bimilihi bimili xadiii aburabiic bay sheegeen walaysa fii xadiiihima xadiidkoodan abu kaamil iyo moxamed bin cubayd kuma sugna uma sa'alahu rajulun baa weydiiyey cala ra'si alxawl iyo wamaa bacdahu kuma sugna intaa yaa wata riwaayat aburabiic zahraani baa wata saasay noqon waxadaanaa haaruun bilmacruufi wasurayj ibnu yoonasi wa abu kurayb jamiican can ibn abi zaa'idata qaala haaruun xadaanaa ibn abi zaa'ida ahbaranaa caasim alaxwal ibnu sulaymaan can cabdillahi bni shaqiiqin can ibni cumara ana nabiya sala allah alay wasalam qaal baadiruu subxa subaxa ka degdega bilwitri kala degdega witrka kala degdega oo intuu waaga baryin oo subax la gaarin witrka ka gaarsiiye wey lannu watiga witrka uu dhammaan hadduu subax la gaaro waxadaana qutayba bnu saciidin qaal xaddaana leyxa waxaddaana ibnu rumxin aqbarana leyxa naaficin ana bna cumara qaal man sallaa min alleyli habeenkii qofka tukanaya salaatuleyl falyajcal ha yeela aakhira salaatii salaadiisa aakhirkeeda witran ha yeela tirashleer faina rasuula allah nabiga calayh salaam kaana yaamuru bidalika saasuu amri jireen amarkaas amrliijaab ma aha amrulwujuub ma aha isagoo nabiga intuu tukanay witr shafci ka dambaysiiyey baan soo maray way jirtaay qofka hadduu intuu witirka habeenkiiniska hore tukada uu saaxdo soo kaxadeenna uu daba inuu salaad kala tukado wardi iyo keliya muu iskala fadhiisan maya salaadda waa tukan karaa salaad tukanaa si afdaloo fiican oo haruleelka salaad buu tukan oo xilligaasna salaadda waa la xaadiraayo malaa'igta soo xaadirta laakiin witirkii ma soo celinayo witir labaad lama imaanayo oo wax naqdul witir la yidhaahdo ibnu cumar baa qaba cabdullahi ibn cumar jumhuur ahlilcilmi wasaxaaba way ku khilaafeen laa witraani fii leyla ijtihaadka ibnu cumar waxaa ka hor imaaday xadiidka marfuuca ila nabiya saxiixa ah oo laa witraana fii leyla habeen gudihii laba witir lama tukan karo marka witirka witrkaadii hore waa kuu dhammaatay wixii ka dambeeya laba ragcadood waad ka tukan kartaa waxaddaanaa abubakar bakr bin abi shayba qaal xaddaanaa abu usaama xaa waxaddaanaa ibnu numayr y qaala xadaana abu bakr abi shayba xadaana abu samaxa waxadaana ibnu numayr qaala xadaana abixa waxadaanii zuhayr bn xab ibn muana qaala xadaana yaxya kulluhum dhammaantood can cubaydillaahi can naafic can ibni cumar can nabi sala allah alay slam qaal ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra witr ku khatima saasa afdala fiican waxadaanii haarun bn cabdillaahi alxamaal qaala xadaana xajaaj bn maxamed almasiisi qaala ibnu jurayj abaranii naafican ana cumara kaana yaquul wuxuu dhihi jiray man sallaa min alleyl qofkii habeenkii tukanaaya falyajcal aakhira salaatii ha yeelo witra teresdheer qabla subxi subaxa hortiis witra kala dheer haka dhigo aakhira salaati witra witra ka dhigo qabla subxi kadalika sidaasuu kaana rasuululahi ahaan jira calayh salaam yaamurukii saxaabada amreen soo marray ijcaluu aakhira salaatikum bileyl witra xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana cabdulwaarihin can abi tayaax yaziid bni xumaydin qaala xadaana abu mijlisin waismuhu laaxiq ibnu xumaydin can ibni cumara qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi alwitru ragcatun witrku waa hal ragcad min aakhiri leyl la tukado oo haddaad shabci aad soo waday hal ragcad baad ku witrin kartaa haddaad rabto witrkii inaad iyo israacisana waa soo marray sagaal ragcadood buu ku witriyey nabiga calayh salaam israaciyey toddoba soo aroortay xaddaana moxamed bin muana wanwashaar qaala ibn muana xaddaana maxamed bn jacfar qaala xadana shuban qataada can ibn idris qaala samictu ibni cumar yaxadiu can nabi sal slam qala alwitru ragcatu min aakhiri leyl hal ragad baa waa shaaficiyada iyo xanaabilada ayaa qaatay qabsaday xadiidkan waxaa ugu yar witirka in hal ragcaday tahay axnaafta waxay leey saddex ragcadood maalikiyada qudhoodu waxay raacsan yihiin shaaficiyada xanaabilada laakiin bishardi an yuqadimahu inuu sharci ka horeeya shardiga bay leeyihin iyagu saasay marka ay dhahaan ayib وxadثnي زهyر بن xرب qال xadثna cبدالsمد qال xadثna hmام qال xadثna qتاaدة عن abi مجلسi qاal sألت iبن cabاس waxaan su'aal can الwitri faqاla samictu رasuul الله nabiga cala salaam baa maqlo yaquul ila racatu min akhir leyl hal ragcadoo akhirleyl la tukado witrka haddii ay ku suuradowey wasaaltu ibn cumar baan su'aalay faqaala samictu rasuul allah nabiga cala salam baa maqlo yaquul ile racatu min akhir leyl waxadaana abu kurayb wahaarun bn cabdillahi qaala xadaana abu usaamata can weliid bni kaiirin qaala xadaana cubayd llahi bn cabdillahi bn cumar ana bna cumara xadaahu ana rajula nima naadaa rasuulan a nabigu u dhawaaqay calayh salaam wahuwa fi lmasjid isagoo masjid ku jira faqaala ya rasuula allah kayfa uutiru salaata leyl seen o dhan buu weydiiyey witirka si gaar faqaala rasuulullah nabiga alay slam baa wuxuu yidhi man sallaa ninka tukadi falyusalli manaa manaa marka hore laba laba laba laba ha tukado fain axasa hadduu dareemo an yusbixa inuu waaga ku beriyo oo uu ka baqo waaga inuu ku baryaayo sajada sajdatan hal ragcad ha tukado fa awtarad lahu waxay witir ooga dhigi maa salla salaaddii sharcigeeda labalabada uu ku sawaday yay witir ooga dhigaysaa witirkaana afdalah qaala abu kurayb cubaydulahi bnu cabdilaahi ninka la yidhaahdo cubaydulahi bn cabdilahi buu yidhi walam yaqul ibnu cumar muna dhihin cubaydulaahi ibnu cabdilaahi ibnu cumar riwaayada hore laakiin abu kurayb asawdku ma jiro yaa wata haaruun bin cabdilaahi haaruun bin cabdilaahi ayaa wata oo cubaydulahi bn cabdilahi bn cumar raaciyey qala xadaana khalaf bin hishaam abu kamil qaala xadaana xamaad bn zayd can anas bn siriin qaala saaltu ibnu cumar baan su'aalay qultu waxaan idhi saaltu ibna cumara qultu waxaan ku yidhi ara'ayta rakcatayn labada ragcadood ee qabla salaati lqadaati salaada subax ka horaysa awtiiru ma dheereeyaa fiihimaa labada ragcadood alqiraata qirada aadaankii salaada subax la aadaamay sunnadii ka horeysay qabliyadeed waa kaa soo marray iyagoo toban ragcadood xadiidka cabdulaahi bni cumar iyo iyaga oo labiyo tobana xadiidka umu xabiiba bintu abi sufyaan umulmuminiin oo guri jannada qofka looga dhisay hadduu daaba labaiyo toban ragcadood soo mar soo mar ayib markaa kadib salaatuleylka kadib nabiga cala salaam wuxuu tukan jiray cafwan labaiyo tobanka ragcadood waxaa ka mid a ah laba ragcadood oo salaada subax ka horaysa labadaas wuu leeya qirada miyaan dheereen qaala wuxuu yidhi kaana rasuulula ibnu cumar wuxuu yidhi ila su-aal baa la weydiiye ardaygii hadduu su-aal sheekha weydiiye waa inuu nifaas siiyo oo ka warsugo qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullah nabiga cala salaam wuxuu ahaa yusallii kii tukada midaleyl habeenka manaa manaa labalaba u tukan jiray wayutiru birakcati ragcadna waa ku witiri jiray qaala markaasuu soo booday ardaygii qultu waxaan ku idhi inii lastu miihi can haada asaluka kii ku weydiinaya arrinkaa kuma weydiinayo qultu waxaan idhi inii lastu can haada asaluk salaatuleeda witir kuma weydiinaye labada ragcadood ee salaada subax ka horaysaan ku weydiinaya qaala ibnu cumar wuxuu yidhi inaka ladamun inaka ladakmun buu yidhi aa canaantay wax iska cayilay baa tahay wax iska cayilay yaa tahay wuxuu u duuxulayaa ma caqli badnid nin caqli waxoogo waa way dhihi jireen laakiin shaafici waa kii dhihi jiray raximah ullah qof xoog badan ama buuran oo caqli badan waxaan ka arkay man maxamed ibnulxasan saaxib abi xaniifa waa intaasaan arkay laakiin mar walba ma aha mar walba ma aha oo jismiga iyo jidhka iyo caqliga saameyn ma isku leeyihiin qaar baa sidaasi yidhaahda marka inaka ladahmuntan iyo xadiidkii cadiy bnu xaatim uu nabigu ku yidhi inaka laariidulqafa inaka lacariidulqafa isaguna e, barkintiisii ayuu laba laba maro ama laba dabar oo mid cad iyo mid madoobuu hoosgeliyey fakuluu washrabuu xataa yatabayan lakum alkhayd labyadu min alkhayd aswadi min alfajri baad weli yaa dib u dhacday oo ma soo degin intaas ku joogtay xataa yatabayankhayd min alkhayd aswad markaasuu labadaasoo fiirin gurigii ku jiraa hadday kala caddaan waayaan cuntadii iyo cabidii waa u bannaan tahay wuxuu cabiu rabo iyo wuxuu cuni rabo iska sii wadani waagii baa ku dilaacay haddii gurigaa ku jirtaa gorbay kala caddaanayaan markaasuu nabiga ku yidhi nabi alla way kala caddaan waayeen waase waagii baa qoraxda laga soo baxay gaadhee innaka la cariidu lqafa iyo ina wasaaratuka la cariid ah, halkaas naqaar baa yidhi jirmiga qofka eh, madaxiisaas iyo hadday kala fog yihiin luquntiisa ay dheer tahay oo maskaxdii iyo muxuuha muqii iyo maskaxdii iyo qalbigii uu kala fog yahay kala fogaantaasi waxay keenaysaa xagga maaragtay dareenka iyo caqliga iyo waxbaa ku jira ayay keeni bay qaar dhaheen waxaas marka waa ijtihaadaade wax xagga nasoo ku soo arooray oo caddaynaya ma jiro waxaa weeye waaqicana waaqicana waa diidayaa oo meeqaa daddaa dheer oo caqli badan aan aragnay oo luqundhaa dheer oo caqli badan aan aragnay dad buuran oo caqli badanna aan oo daki ah way jiraan daayib alaa tadcuni marka ninkan waad cananayaa de ardaygii sheekh intuu su-aal weydiiyey ayuu sheekhi xoogow arab iyo muqadimo iyo xoogow soo socdaa arkiisiibuu ku soo socdaa sidaasaana usluubkaana nabigaaba laga bartay calayh salaam haddii su-aal la weydiiyo wixii su-aashaa jawaabteedii iyo faa'iide kaloo lagu daray intaba nabiga waa salayn jira waa la imaan jiray adi inaad aamustoo sugtaan la rabaa degdegin marka wuxuu yidhi innaka ladahnu alaa tadacunii ma iga tagti astaqri'u laka aan ku akriya alxadiid xadiidkii xadiidka aan kuu akriyan kuu dhammeeye maad isugtid xadiidkeeguu isla socday kaana rasuulu lahi sala alla alay slam muxuu ahaa yusallii kii tukada min alleyli maana maana wayutir biragcatin wayusallii ragcatayn saas iskuu xiran laba ragcadood buu deena tukan jira kalmal qadaad salaada suxayntuuna tukanin laba ragcadood tukan jira labadii ragcadood mala dheereen soomaada dhihin maya ee ka'anal aadaana aadaanka waxaad moodaay aqimka loo jeedaaye biudunayhi dhagihiisa inuu aqimkii saaran yahay moodaa nabiga calayh isalaatu wasalaam salaad la aqimayna haddee salaad lasii dheeran maayo sunnadii nabiga waa dadejin jiray laba ragcadoodoo khafiifa faatixada iyo kafrin cudubo la soo maray iyo labadii aayadooda buqaraya alcimraan saasuu usoo gaabin jiray qaala khalaf wuxuu yidhi ra'ayta ragcatayna qabla alqadaad walam yadkur salaatin murshay marka waa usluub iyo aadaab loo baahan yahay weeyaan in la sugo oo laga dambeeyo oo eh, aan la degdegin la degdegin sidaasaa fiican ardada yani qaar waa ku jira arrintaa ayada ah surcadaa iyo degdegaas ama markay su-aasha weydiin ama marka cilmiga dalbayaan ama waktiga ay ka waxyaalo badan bay iska yar degdegaan marka waxaa weeyaan waxaan ka qaadanaynaa arrintan in degdega la iska dhowro waxadaana ibnu muana ibnu bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar adana shucba can anas bnu sihrin qaal saaltu ibnu cumar baa waxaan su-aalay bimili wazaada wayutiru biragcatin min akhir lil habeenka aakhirkiisa ragcad baa ku witiri jir wa fiihi faqaala bihi faqaala wuxuu ku yidhi wiilkii ama ardaygii su-aalay bah bah buu ku yidhi waa zajri waay bah bah joog joog wey amus amus inaka ladakm baa tahay xadaana maxamed bn muhana qaal xadaana maxamed bn jacfar qaal xadana shucba qaala samictu qurba bn xurayd qaal samictu bn cumara yuxadiu ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal salaat leyli mana mana faidaa ra'ayta markaad aragto u malayso ana subxa yudrikuka subax inuu ku soo gaarayo fautir birawaaxidad ka gaarsiiy oo subaxa haddii la gaaro watrig watriga waqtigiisa u dhammaane hal ragcad ku watri faqiila libni cumar baa waxaa lagu yidhi maa manaa manaa manaa manaa waa loo tukan maxaa laga wada qaala an tusallima fii kulli ragcatayni markaad laba ragcadood tukataba waa salaamo naqsan saasaa laga wadaa manaa manaa ee eh, maaha manaa manaada weligaaba saasaad ku soconaysaayo koob iyo toban ragcadood ka badan baad la imaanaysaa qaar culimada kamida ah ka qaatay yaa ka fahmay qal xadana abu bakr bn abi shayba qal xadana cabdlacla bn cabdilacla can macmar can yaxya bn abi kaiir can abi nadra can abi saciidin ana nabiy sal slam qaal awtiruu witriya qabla an tusbixuu intuusan waaga idiin baryin oo waaga idiin baryin witrka la imaada waxadana isxaaq bn mansuur akhbarani cubaydullah bn shaybaan can yaxya qaal akhbarani abu nadrat alcawqi ana aba saciidin ahbarahu anahu sa'alu waxay weydiiye anabiya nabiga alay slam can witri bay su'aaleen faqaala awtiruu qabla subxi witriya baabu man khaafa qofkii ka cabsada allaa yaquuma inuu kici waayo min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa oo hurdada ay la tagto ka baqay falyuutir ha witri awalahu habeenka awalkiisa witrka sir looga tegin haddayna soo kici karin intaa saaxato marka horeed cishaha intaad tukatood labadiisa ragcadood raacisoba burigaa tagtaba aayarta saddex ragcadood shan ragcadood toddoba ragcadood koo iyo toban ragcadood iska tuko saaxaddeenna witrka waa tukatay xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana xafsu abu mucaawiya can axmed an abi sufyaan malxa ibnu naafic عن jaabirin قال قال rasuulu الله صلى الله عليه wasalam wuxuu yihi man qaafa qofkii baqa alla yaquuma min aakhiri leyl habeenka akhirkiisa inuu kici waayo falyutri awalahu habeenka awalkiisa ha witriyo waman tamica qofkii damac kaga jiro oo rajo ka qaba an yaquuma inuu kici karo aakhirahu habeenka aakhirkiisa isyaqaano inuu hurdo fudud yahay falyutri aakhira habeenka aakhirkiisa witrkiisa ha u dibdhigto fa ina salaata aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa salaada la tukado mashhuuratun waa la soo xaadiraaye tashhaduhu malaaika malaa'igta soo xaadiraysa wayanzuru rabbuna subxaana allana waa soo degaaya wadalika afdal xilligaasaa fadli badane wa qaala abu mucaawiya maxduura ayuu yidhi maxduura mashhuuda meesheedii waa isku mid waa la soo xaadiraa وxadثnي سلام بن شhبيب qال xadثna الxسن بن أعyن qال xadثna معqل wahuwa ibn cubaydilaahi can abi zubayr can jaabir qaal samictu nabiya nabiga calayh salaam baan waxaan ka maqlay yaquul asagoo le ayukum khaaf qofkii mii cabsada alla yaquum min aakhirila aminka aakhirkiisa inuu kici waayo falyuutir witr ha tukado uma liyarqud ha saaxdo waman wafiqa ninkii kalsooni ku qaba biqiyaamin inuu kici karo min alleyli habeenka falyuutir ha witriya min aakhirihi dib ha u dhigto witrka faina qiraa'ata aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa qirada la akhri maxduura waa la soo xaadiraayo malaa'igta soo xaadirta wadalika afdal xilligaasaa fadli badaneh baabu afdal salaad dulu qunuud salaad waxaa ugu fadli badan qunuudka oo la dheereeyo qunuudka waxaa laga wadaa qirada inaad qirada dheerayso oo aad ragcadahana gaabiso iyo inaad ragcadaha aad badiso oo sujuudiga ruucda aad badiso ragcadahaadana ay badan yihiin ayuhuma afdal kee fadli badan baa laisku hayaa in qunuudka la dheereeyo istaagga loo jeedaaye oo qur-aan ku akhriso inaad intaad taagan tahay dheeraynayso qur'aan baad akhrinaysaa wax la akriyo afka ka soo baxaana qur-aanka ugu fadli badan laakiin qofka hadba nashaadkiisa ayaa la fiirinoo haddii istaagga dheer uu dhibaayo ama qur-aanka uuna xifdisnayn sujuudda waa badin karaayo ragcadaha intuu badsada koob iyo toban gaadhsiiso sujuudahana waa badsan karaa oo iyaduna waa afdal in sujuudda la badiyo oo ducada lagu badsado aqrab maa yakuun cabdu rabbi wasaajid isagoo sujuudsan laakiin haddii ayuuma afdal la yidhaahdo waxaa afdala qur-aanka in qur-aan badan lagu akriyo oo la dheereeyo saasuu nabiga ahaa calayh isalaatu wasalaam xaddaana cabdi bni xumaydin akhbarana abu caasim akhbarana ibnu jurayd qaala akhbarana ibn subayr can jaabir qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yidhi afdalu salaati lqunuut qunuudka waa salaadda oo la dheereeyo wey oo de haddaad dheerayso rukuucdiiyo sujuudina iyadana qadarkeedii baa la siinaya ducadii iyo qunuudkeedii waxaddaana abu bakr bin abi shayba an abu kurayb qaala xaddaana abu mucaawiya xaddaana axmed sulaymaan can abi sufyaan can jaabirin qaal suila rasuul lahi sal la alي wasalam ayu salaati afdal salaadka ugu fadli badan qaala duuru lqunuuti iyo duuru lqiyaam istaag oo la dheereeyo oo qiro dheer la aqriyo oo ragxadda aad dheeraysato qaala abubakr xaddaana mucaawiya can acmash baabu fi leyli saaca habeenka waxaa ku jirta saacad saacaddaasoo mustajaaba la ajiibo fiiha gudaheeda adducaa ducada saacad ducada la ajiibo ayaa ku jirta habeenka gudihiisa saacadda ayada waa qarsoon tahay waa saacad qarsoon laakiin xilliga akhrileylka ilaahay uu leeyahay man yas'alunii fa waman yadcuunii faistajiiba lahu waman e, mxuu ahaa yatacawad minii fa xilligaasaa iyaduna si gaara ah loo sheegay waxaddaana cumaan bin abi shayba xaddaana jariir can ilacmash can abi sufyaan can jaabir qaal samictu nabiya sala la alay slam baa noqday yaquulu ina fii leyli la habeenka saacad baa ku jirta saacatlijaabada dhow laa yuwaafiquha rajulu nin ma waafaqo musliman muslima yasalullaha ilaahay weydiisanaya khayra khayr min amri dunyaa arrimaha adduunka iyo walaakhirata aakhiraba ilaa acdaahu ilahay waa siiyaa iyahu asagii wuxuu weydiistay wadalika kula leyla waa habeen walba habeen walba wey haddii laylatulqadarka ay ramadaan ahayd hal habeen oo ramadaan ka midana ay ku jirtay habeen kasta ramadaan iyo kayrkiiba saacatulijaaba ku jirta haddii jumcada saacatulijaaba oo la qariyayoo xilli yar ah ay ku jirta oo la garan laayahay oo inaad ayadoo dhan dadaasha ay tahay habeen kastana saacatulijaaba marka fadliga ilaahay si waasa u yahay qabar saacatulijaabada iyo xilliga ducooyinka la aqbalo zamanka meelo badan baa lagu sheegay zamanka ducada la aqbalo meelo badan baa lagu sheegay habeen walba saacatulijaaba ku jirta jumcada saacatulijaaba ku jirta maalinteeda waa maalinta habeenka maaha maalinta ayaa la sheegay xilligee weeye xilligee weeye khilaaf baa ka taagan casarkii baa la yidhi me markuu marka uu khadiibka fuulaayo labada xilli baa ugu xoog badan riwaayooyinka soo arooray ayib maxaa kale oo ducada la aqbalaa labada aadaankii aqrinka dhaxdooda goormoo kale saddex baan haysanaa ya qofka musaafirka ah ducadiisa isagana waa mustajaaba aha ya ducada waalidka iyadana waa mustajaaba shan baan haysanaa ya cinda nusuulilmadari iyadana waa soo aroortay lix waan haysanaa ya inda inda cinda alifdaar marka la afurayo lisaaimi cinda fitrihi dacwat mustajaabi qofka sooman marku afurayo duca la ajiibo ayuu leeyahay oo laga aqbalayo daay cinda alqitaal cinda aljihaad fi sabiil illah macrakada ku darso sideed aye ducaa lgayb iyaduna waa la sheegay qofka walaalkaa kaa maqnata u ducaysa waa laga aqbalaya amiin walaka milin malag baa saa ku dhahaya aha aqrab maa yakunu cabdu faqamin an yustajaaba lakum sujuuda toban baan haysana bal tobankaasi baan aan ugu fiirsana وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xadثna xسن بن أعyى qال xadثna mcqل عن أbي زبير عن jاaبر أن رsuل الlahi صل sلم qاal إna min الleyl habeenkii waxaa ka mida sاacة saacad laa yuwaafiquha cabdun muslimun waafaqin yasalu llaha khayran ilaha khayr weydiisa ilaa cadaahu iyaahu ilahay waa sinaya wallahu aclam bilah tawfiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed